oo aynu necebnahay oo haddana danteena iyo maslaxadeena ku jirtaajir facasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun masaalixdan inagu ma naqaano ilaahay baa inoo garanay subxana wa tacala saa daraaddeed baa mar walba waxaa waajiba ah, wixii ilaahay kuu garto inaad raalli ku noqoto maxaa yeelay siqo kalsooni baad marka horeba waxaad ku qabtaa rabbigaa subxaana wa tacaala waxaan wanaag ahayn kulaba dooni maayo waxaan wanaag ahayn kuu qorshaynba maayo maadaama addoonkiisii oo saalix ah adigu ama markaa musiibo u arag ama wanaag u arag laakiin mar walba waa khayr mar walba waa khayr wey macana saasuu ilaahi subxaana wa tacaala uu macnaha wixii uu qorsheynaya addoomadiisa wuxuu u qorsheynaya wa qaala allahu alla wuxuu yihi ina ina cidama aljazaa abaalgudka weyneynkiisu maca cidami albalaa balaayada weynankeeduu la jiraa balaayadu markay weynaataba abaalgud haweyn laga helay wa ina allaha alle tacaala karohaya idaa axaba hadduu jeclaado qowman dad hadduu jeclaado ibtalaahum ilaahay waa imtixaana subxana wa tacala faman radiya natiijadii waata marka imtixaanka faman radiya ruuxii raalli noqda oo musiibadii timid iyo ibtilihii ku raalli noqda falahu wuxuu leeyahay addoonkaasi alridaa ilaahay ridihiisuu leeyahy waman sakita ninkii cadhooda oo ilaahay qadarkiisa iyo waxyaaluhu qorsheeyey u cadhoodana falahu suktu isaguna cadhu leeyahy xasanahu tirmidi baa xadiidka tirmidi baa taxsiiniyey xadiidkaas waa xadiid saxiixa wey waa xadiid saxiixa alimaamu tirmidi iyo keyrkii baa wariyey ibnu maajah imaam axmed iyo keyrkii keyrkood ayaa warinaya xadiidka isaga waana xadiid xasan awey xadiid xasan awey yani saxiixada ayuu sheekh naasir idiin albani kusoo arooriyey iyo culimadu hadalka xadiid ka yihahdeen intaba macnaheedu waxa weye xadiidku inoo tilmaamaya ajirka weyn iyo abaalgudka weyn ilaahay agtiisa waxaa lagu helaa musiibada weynankeeda mar walba musiibadu weyn tahay ajirka laga helayana waa weyn laakiin waa haddii lagu waafajiyo wey sabirkii iyo radihii haddii lagu waafajiyo maxaa yeelay musiibo baa addoonka intay musiiba ku dhacdo haddana in la waafajin waayoba sabirkii baa laga yaaba taasoo kale wax khayra laga heli maayo dembi unbaa laga yaaba inuu ruux haddana kasoo gaadho marka waa laba khasaare horta musiibadii kugu dhacday waa mar koobaad marka labaad weyaan fikarta haddaad u cadhooto ood u cabaado iskama qaadi karti oo cabaad kaa qaadi maayo marka saddexaad weeyaane yacni ajirkii iyo wanaaggii meeshan kaasoo geli lahaa weynay marka boqol khasaaro isdurfusho waay sabir marka in lagaga baxay u baahanta imtixaan weyne ilaahi subxaana watacaala addoommadiisa hadduu jeclaado wuu imtixaanaa dad hadduu ilahi jeclaado subxaana watacaala hadda fahamka la haysto iyo yani sida aragtida dadku ay tahay ruux haddii la arko ibtilaysan oo dhibaataysan oo adduunyadiisa ibtilaysanta faqri lagu ibtileeyey oo cudurro lagu ibtileeyey oo caruur la-aan lagu ibtileeyey oo xoolo la-aan lagu ibtileeyey waxay odhanayaan dadku u qaadanayaan wax la nacay kan ilaahay baa nacay bay ohanaya ilaahay baa nacay waa sidii gaalada odhan jiray gaaladiibaa waxay u daliishan jireen yani waxsiinta ruuxa iyo qadintiisa yaa waxay u daliishan jireen ilaahay jacaylkiisa ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun yani xoolahan aan siinayna ma inaan khayr kula degdegeyna moodayaan bu alla lehy subxana wa marka yani xoolihiina iyo caruurtiinu nooma soo kiin dhaweyneyso ilaahay subxaana watacaala kuu dhaweyn maaya khayr maxdi ana maaha laakiin waa imtixaan wey macna bal addoonkaa ilaahay ibtileeyey haddii sabir la waafajiyo kaasaa ku dhaama oo ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisa bay daliil u tahay haddii addoonka khaasatan sabir la waafajiyo macna haddii marka lays imtixaanay oo ibtilaha laysku imtixaanay dadku laba qaybood bay noqon qolo way ku raali noqonoo way ku sabri wixii ilahay xaggiisa kaga yimi subxaana wa tacaala qolyahaasi waxay leeyihiin ilaahay inuu ka raalli noqdo oo maxaa ka weyn ilahay ridihiisa la helo subxaana watacaala qolana way ka cadhoon oo way ka xanaaqi oo waxay muujinayaan af adinka waxay ka muujisanayaan inay ka xanaaqsan yihiin wixii dhacay qoladaasna ilaahay cadhadiisay leeyihiin subxaana watacaala waaba intaaba maanta wax dhacaan baaba lagu kala bixiyo saas xadiia axaadiista macnaha kusiista marka waa nebigu sal alay waslam wuxuu yihi yacni ashaddu nnaasi balaa-an alambiyaa dadka waxaa ugu imtixaan badan oo aada loo imtixaanaa waa nebiyada ilaahay waa dadkii dad ilaahay ugu dhowaan waay uma alamhalu faalamhal sida loo kala fiican yahay baa haddana ibtilaha iyo imtixaanku addoommada ugu dhacaa maxaa yeele ilaahay wuxuu ibtileeyaa addoonka calaa xasabi diinihi kolba diintiisa heerkay joogto hadday diintiisu iyo iimaankiisu daciif tahay waxaa laga yaabaa inaan imtixaan culays badan lagu keenay haddii laakiin iimaankiisu xoog badan yahay imtixaan xoog badan baa lagu keenaya qalbigiisaa lagu sifaynayayo xumaan badan lagaga dhaqayaa isaga macnaha waxa weye acmaashiisii baa lagu sifaynayaa darajaa loogu kordhinayaa kor baa loogu qaadayaa marka waa la imtixaani imtixaankaasi waa iska joogto wey mar walba nebiyada ilaahay buu ka bilaabani macna saas marka addoonka in la imtixaanayo ka zuuli maayo oo la imtixaanayo oo imtixaanaadku isaga daba dhacayaan ilaa uu dhulka dushiisa kaga lugeeyo isagoon hal dembi ilaahay agtiisa uga qorayn subxaana wa tacala yani waxa weeye masaaibtaasa waxay dhammaynaysaa wixii dembi u yaalay oo dhan bay dhammaynaysaa man saasoo kale markaad macnaha waxa weye aragto yani masaaibta waxaad garanaysaa marka qowlka culimadu ay yidhahdeen almasaaibu nicma saasaad garan kartaa man ina cidama aljaza abaalgudka weynankiisu abaalgudka la helo iyo ajirka weynankiisu maca cidami albalaa imtixaanka weynankiisu la jira macna markastoo imtixaanku culus yahay ajirka laga helana waa weyn yahay waa culus mar walboo imtixaanku fudud yahayna ajirka laga helaayo waa fudud yahay lianna aljaza min jinsi alcamal wa ina allaha alla tacaala kudhahaya idaa axaba hadduu jeclaado qowman dad ibtalaahum wuu imtixaanaa faman radiya ninkii marka raalli noqdo qanca oo adkaysta falahu ridaa ilaahay baa ka raalli noqon subxaana wa tacaala waman sakida ninkii cabadana falahu sukdu cadho ilahay buu leeyay xasanahu tirmidiyu xadiidkaas imaam tirmidi baa xasan ka dhigay waana saan sheegayo xadiidku xasan wey fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye tafsiiru aayati taqaabun suuratu taqaabun aayaddii kusoo aroortoo la fasiro aayaddii kusoo aroortay macnaha waman yumin billaahi yahdi qalbahu waay aayaddi athaaniyatu masalada labaad waxa weye ana hada arrinkani min aliimaani billah ilaahay la rumeeyu ka mid yahay yacni sabir ilaahay qadarkiisa lagu sabraayo wuxuu qeyb ka yahay rumaynta ilahay la rumaynayo subxana wa tacala athaalidatu masalada saddexaad waxa wey afacnu duris fi nasabi nasabka wax laga sheegay dadka nasabkiisa oo la ceebeeyo oo la yasoo la xaqiraayo ayadana inay dembi weyn tahay araabicatu masalada afraad waxa wey shiddat lwaciid goodi daran fiiman goodigaasoo fiiman ruux dhexdii ahaaday ruuxaasoo daraba alquduuda dhabanada garaacay oo dhabanada dharbaaxay washaqa aljuyuuba jeebabka jeexjeexay oo maryaha googooyey oo wadacaa dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dhawaaqeed iyo qayladeedii oo kale ku qayliyo ku dhawaaqay ruuxaasi oo goodi adag loo goodiyo waa kii xadiiska aan kusoo marnay cale nabigu waa ka beri noqday salawatullhi wasalaamu caleyh dadkaasi iga mid ma ah jidkaygiina ma hayaan buu nabigu yiri salawatulli waslamu caleyh asaadisatu masalada alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye calaamatu iraadati illah calaamada lagu garto doonitaanka ilaahay bicabdi addoonkiisa uu la doonay alkhayra khayr uu la doonay inuu ilaahay addoonkiisa khayr la doonay maxaa lagu gartaa maxaa lagu gartaa tacjiilu lcuquubati lahu fi dunya in adduunka uu cuquubada ugu soo dedejiyo taas calaamo waxay u tahay addoonkan inuu ilahay jeclay asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye iraadat ullah adoonka marka ay calaamo u noqonayso laba arrimoodba waa in laga helo yani dhibkan ku dhacay iyo cuquubadani markay calaamo u noqonayso inuu ilaahay jecel yahay laba arrimoodba waa in laga helo ta koobaad waa in iimaan laga helo oo gaalka dhibaato kasta oo ku dhacday si kastoo loo imtixaano kuma tusayso calaamana una aha ilahay inuu jecel yahay subxana wa tacala maxaa yeele gaal ilahay mama jeclaado ta horta waa iimaan oo ruuxa inuu mumin yahay marka labaadna waa inuu saabir yahay oo musiibadaa sabirkeeda la waafajiyo wey saas maana labadaa arrimood baa laga maarmaan ayib asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye asaadisatu masalada lixaadi waxa weye iraadat ullah ilaahay doonitaankiisa bihi addoonka uu la doono ashara shar uu la doono iyadana calaamada lagu galo oo calaamadaas iyadana waxa weeye taakhiiru lcuquubati lahu fi laakhira aakhare oo cuquubada loogu dibdhigo wixii cuquubo oo dhan in aakhare loogu kaydiyo taasaa macnaha waxa weeyaan shar lala doono taasa ah asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye calaamatu xib illah ilaahay jacaylkiisa calaamada kutusaysa lilcabdi addoonka uu jecelya jacayl ilaahay addoonka uu jeclaado calaamada lagu garto maxay tahay waa ibtilah wey inuu imtixaano haddana sabirka waafajiyo macna iyo inuu ku raalli noqdo athaaminatu masalada sideed waxa weye taxriimu sikti cadhadii oo la xarimo waxyaalaha ilaahay addoonka uu ku ibtilaynayay inuu ka cadhoodo oo ilaahay u cadhoodo oo maqaadiirtiisa uu u cadhoodo saas wey macana maxaa yeele addoon baase adugu inaad iska hogaansataan lagaa dooni ataaficatu masalada sagaalaadi waxa weeye hawaabu aridaa bilbalaa balaayadoo lagu raalli noqdo ajirka laga helo oo waxaa laga helaa ilaahay inuu kaa raali noqdo jannadoo la galo xataa ilaahay oo kaa raali noqdaa ka weyn jannadoo la galo waxaa ka weyn ilahay ridihiisa subxana wa tacala maxaa yeelay nabigeena salawatulli wasalaamu aleyh wuxuu xadiidka saxiixa ku sheegay dadka ahlu jannaha markay jannada galaan oo ahlunaarkuna naarta galaan ayaa ilaahay ahlu jannahu u yeedhaya markaasuu odhanaya ahlu jannow ma idiin kordhiyaa ma idiin siyaadiyaa markaasaa waxay odhanayaan ilaahow maxaa siiyaadoo noo laaban jannadidii jannadaadibaabad natiijisoo na gelisay markaasaa alla wuxuu odhanayaa subxaana wa tacaala ridahaygaan idinku dejinayaa oo dib dambe idinku cadhoon maayo jannadii la siiyey marka waxaa ka weyn ridahan ilahay u raalli ka noqday subxana wa tacala saas way macna marka janno wax ka weyn baa lagu gaadhaa oo rido ilaahaya subxaana wa tacaala yaani dhibaatada ilaahay subxana wa tacala kuu qorsheeyey oo aada ku sabirto baabu maa jaaa fi riyaa riyaagii wuxuu ku yimid baabu yahay alriyaa waxaa laga wadaa yani istustuskaa la yidhahdaa inaad dadka istusto alriyaa waasumca labadaba waa la yidhahdaa riyaaga waxaa laga wadaa cibaadadii aada ilaahay u cibaadaysanaysay ood muujiso dadka tusto si ay kuugu ammaanaan niyadaana waxaa ku jiriya qalbigaaga dadka ishooda markaad tusayso ha lagugu ammaano ama waxuun ha lagugu siiyo ama magacaad ku yeela saas wy macana sumcada iyo marka riyaagu waxay ku kala gedisan yihiin arriya waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha isha lagu arko haddaad dadka tusto sida salaadaada oo kaleeto cibaadaadkaaga oo kaleeto qur-aan akhriskaaga oo kale masaajid fadhigaaga o kale waxay isha qabato haddaad dadku ha ku arkeen u samayso riyaa baa la yidhahdaa sumcadana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dhegtu maqasho sida akhriska oo kale sawdka oo kale wacdiga oo kale dikriga oo kale waxyaalaha dhegtu maqasho laakiin ishu ayna qabanin haddii ilaahay keyrkii iyo dadku ha kuu sheegano ha kugu mahadiyeen aada u samayso sumca la yihahda alriyaa wa sumca saas macna midna waa dhegta midna waa macnaha ishu waxay qabato baabu maa jaa wuxuu yimid baab u yahay fi riyaa istustuska dadkoo laystuso cibaadadaada aada tusto wixii kusoo arooray buu baab u yahay yani waa shirki waay waynu soo marnay shirki yar inay tahay baab gooniya isagoon sheekh u samaynin buu abwaabtii tawxiidka markuu soo hadlayey yuu dhexgeliyey marka xukumkeedu waa shirki yar shirki yaryaraysi male shirki yaryaraysi male waynu soo marnay shirki yar marka laleeyahay oo laleeyahay haadaa shirkun asqar marka laleeyahay dunuubta kaloo dhan uu ka weyey dunuubta kaloo dhan uu ka weyey limaa fiiha zinada iyo khamrada iyo yacni waxa weyaan maaragtay eh, ribada iyo uu ka weyey ee laakiin wuxuu un yaraanta lagu tilmaamayaa kii weynaaye islaamka lagaga baxayay marka loo fiiriyo yaraanayaa u dhacda saas daraaddeed baan soo marnay hadalka shaykhulislaam ibni taymiya oo uu yidhi shirkiga hadduu yar yahay xataa waxaa gudogelahaya qowluhu tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirkiga yar lamama dhaafuu leeyahay naar abaadkeed ma keenayo ruux uu naar ku abaado laakiin la dhaafi maayo addoonka ilaa iyo ilaaba waa loo ciqaabi hadduusan ka toobadkeenin macna marka ma yara shay yar maaha nisbi wey macnaha yaraantaa lagu tilmaamay ayb wa qowli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baabu yahay uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inamaa ana anugu basharun ruux baan ahay mislakum idinkoo kale aadane idinkoo kale ubaan ahay yuuxaa waxaa loo waxyoonayaa ilaya aniga waxaa la ii waxyoon annamaa ilaahukum ka aada caabudaysaani ilaahun macbuud weye waaxidun oo keligii cidda cibaadada mudan hal mid inuu yahay yaa la ii waxyoonaya faman kaana ciddii ahaaday marka yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbihi rabbigii la kulankiisa ninkii rajo ka qaba ama ka cabsanaya kulanka ilaahay uu la kulmi doono falyacmal ha sameeya camalan camal saalixan oo wanaagsan camal wanaagsan adduunka intuu joogo hala yimaado oo walaa yushrik yuusan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan cidna yuusan la wadaajinin cid kale oo meesha yuusan soo gelinino cibaadada ilaahay yuusan kusoo dhex darin macnaha macnaha idinkoo kale aan ahay waxaa laga wadaa inamaa ana basharu milukum malaa ma ihi jinnina ma ihi jinsi kalena ma ihi macna idinkoo kale aan bashar baan laakiin basharkaan isku mid ahayn basharnimada waxaan uun la dheerahay uun rasuul ilaahay u waxyooday baan waxyi baa igu soo degay waxyigii ugu soo degayna gundhigiisiiyo asaasku waxaa u ah tawxiidka asaas u ah saas way macnaha ilaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay salawatullh wasalaamu caleyh iyo rusushii ka horreysayba risaalaadkooda asaaskay ku taagan tahay waxa weeyaan waa tawxiidka waay hal macbuud oo keliyata addoommada in lagu xidho oo allaha keliya ay caabudaan marka ninkii marka ilaahay la kulankiisa rajo ka qaba ama ka cabsanayow camal saalixa la imo adduunka intaa joogto camal saalix waxaa la yidhahdaa oo camalku saalix noqonaya markii laba arrimood laga helo waa midda koobaade waa inuu sharciga ilahay waafaqsan yahay kitaab alle iyo sunno nebi salawatullhi wasalaamu caleyh waa in meel looga helo waa in camalkaas laga dhex helo haddii laga waayo camalkaasi bidcuu noqoni ta labaadna addoonka samaynaya qalbigiisa waa inuu ilaahay dartii ula jeeday oo ikhlaas baa layda labadaas tiir marka laga helaa camalku saalix noqonaya mid haddii laga waayo camalku waxba kama jiro waxba laga yeeli maayo saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdaan camalku laba miisaan buu leeya dhaha miisaan wuu qarsoon yahay miisaanna wuu muuqdaa miisaanka qarsoon waxaa sheegay xadiidka nebiga sal alay wasalam inama alacmaalu binniyaad camalku niyaduu ku xidhan yahay kolba niyadii lagu sameeyo waa miisaan qarsoon oo camalka qarsoon ee qalbiga ka dhacaya waxaa miisaan u ah xadiidkaasaa miisaan u ah camalka muuqdee addoommadu la imaanayaanna miisaan waxaa u ah man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun xadiidkaasaa isagana miisaan u ah ninkii camal sameeyey camalkaana anagu aanaan amrin oo anaga aanan laga qaadanin nabiga odhanaya salawatulli waslamu caleyh sharciga aan laga qaadanin camalkiisi waa lagu diidi camalka muuqda marka hadduusan sharciga waafaqsanayn waa lagugu diidi oo laga yeeli maayo laga aqbali maayo camalka qalbiguna hadduusan waafaqsanayn xadiidka inama alcamaalu binniyaat oo ilahay dartii aadan ula jeedin isagana waa lagugu diidi labadaa miisaan buu marka camalku leeyahy macna yani labadaa tiir buu leeyahy walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan culimada qaar waxay ku fasirayaan waa sida sheekhu wate yani shirkigani inuu yahay shirkul asqarkii oo istustuska macna camalkaagaas yani ismaqashiin ninna ha isku maqashiini hana isku tusin cid kalena qalbigaaga u issoo gelin ilaahay dartiis subxana watacala uu samey xagga waxaan kusoo marnay camalka haddii uu ay dhex gasho riyaa ama sumca ay dhex gasho oo ay ku timaado camalkii ma dumayaa mise ma dumaya ma baaba-ayaa oo miyay baabi-ini mise ma baabi-inayso waxaa nidhi waa la kala qaadayaa waxaa loo kala qaadayaa shayga camalkan kugu bixiyey ee kaaba keenayba ee inaad samaysaba kugu yacni qaaday haddii ay tahay keliyata hebel ismaqashi iyo ha lagu arkiyo ha lagugu ammaano camalkaas inuu baatil yahay waxba uusan ka jirin waa la iska qorsay camalkaad sameynaysa ama salaad ha noqdo ama wax kale ha noqde ama waxbixin ha noqotee horta waxba kama jiro adiga lafahagii baa khatar ku jira salow miyuu gaaloobi doono addoonkaasi mise ma gaaloobi doono ayb camalkii riyaa iyo sumca mayna kugu bixinin oo iyadu mayna kugu riixin oo sababka kugu keenay ma aha ee ilaahay dartii baad marka hore u bilowday camalka markaad dhexda marinayso yaa waxaanay kusoo galeen waxaanay kusoo galeen macna maalan adoo salaad ku jira waxaad aragtay ruuxuu xoogaa qalbigaaga ku yara weyn oo ku fiirinaya markaasaad hagaajisay salaaddii rukuucdii iyo sujuuddii iyo waxbaad u dardartay salaada marka hore ilahay dartii baad u gashay laakiin dhexda markaad marinaysay kusoo gashay waxan taasoo kale hadday dhacdo salaad macnaha waxaan u jeeda cibaadadii arrintaasi ku timid ma baaba-aysa mise ma baaba-ayso labaa loo kala qaadi cibaadadaasi haddii iyo akhirkeedu isku xidhan yahay wayna kala maarmin hal xugum inay wada qaadato mooyaane ayna qaysani kareen cibaadadaasi waa u dhamaatay taas man sida salaadoo kale man salaad suurtagal maaha in la yidhahdo qaybteedii horena way kaa asaxday qaybteedii dambana kaama asixin ma suurtagal baa labadii ragcadeeda dambena way kaa asixeen labadii horena kaama asixin in la yidhahdo suurtagal ma tahay maya waa cibaado isku dhisan qaybteeda dambe iyo qaybteeda hore way isku dhisan yihin isku xugum bay qaataan marka cibaadada noocaasoo kaleeta ee isku xugumka qaadatay sida salaadoon kale ah riyaduna ay soo dhex gashay khalaas riyaagu ay dhex gashay waa u dhamaatay cibaadadaasi macna haddayna cibaadadu ay qaybsami karto oy kala gu-i karto qaybtii ilaahay dartii aada u samaysay waxbaa kuu jira waxeedi waa ku yaallaa qaybtii ay dhex gashay istustuskiiyo ismaqashiintuna waa baaba'day masalan yani waxaa tusaale loo soo qaataa sadaqadoo kale sadaqada waxaad doonaysaa inaad boqol shilin la baxdo boqolkii shilin baad konton shilin la baxday ilaahay dartii baad kontonkaa shilin loo baxday waxba ma soo dhexgelin kii kale ayaa meesha madaxweynea fadhiyo oo dowladdiibaa fadhido oo sheekh hebel baa fadhiyo oo dad waxoogaa qiimo leba agtaada ka fadhiyo oo haraanbey baa tuuraysaa kontonkii kalea riyaa soo gashay marka riyaagaa qeybta dambe soo gashay kontonkaasi waa u dhamaatay isaga waxba kama jiro waa waxay ku dhaafay wey kumana aadan intifaacin adduun iyo aakhara toona tii hore laakiin waa kuu jirtaa maxaa yeele waa cibaado qaybsami karta wey saas wey macana cibaado qaybsami karta wey weliba waxay yidhaahdaan culimmadu oo macnaha wax way kusii daraan ruuxa markii ay soo gasho riyaaga istustusku hadday soo galaan hadduu iska celiyo oo la dagaalamo oo uu qalbigiisa ka dafciyo yani waxa wey cibaadadiisa wax yeeli mayso maxaa yeele waa xadiidu nafsi waxaan haddaad iska difaacdo iska caabiso shaydaan weeyaano ilahi subxaana watacaala kuu qabsan maayo wixii kaa tanbatana laguma hay laakiin haddaad isu dhiigto ood u hogaansato oo qalbigaaga geliso oo aada qaadato ammaantii dadkuba kula fiicnaato taa wey midda halista macnaha ee cibaadada burburinaysa macnaha haddii macnaha istustusku uu cibaadada markaad samaysay kadib uu yahay oo markaad cibaadadii dhammaysay kadib baa waxaan kugu soo galay waxba ma yeelaysa cibaadadii taasina maxaa yeel waa wax dhammaaday wey cibaadada ikhlaas bay ku dhacday waxaan ka daba yimidna dhib u geysan maayo macna saas qul inamaa ana basharu milukum bashar idinkoo kalaan ahay dhe nebiyow basharkaasoo yuuxaa ilaya waa la ii waxyoonaya oo waxaa la ii sheegaya oo xagga alla la iiga sheegaya annamaa ilaahukum ka aada caabudaysaan ilaahun macbudu waaxidun oo keligii faman kaana ciddi haade marka yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbihi rabbigii la kulankiis inuu ilaahay la kulmi doono ninkii ka cabsanaya falyacmal ha sameeya camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik yuusan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadada uu caabudaya axadan cidna yuusan la wadaajinin cid kale yuusan wax ugu darin macna wa can abi hurayrata marfuucan abu hureyre waxaa laga werinaya radi allahu canhu isagoo xadiidku mid la kor yeelay oo nebiga la gaadhsiinayo qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi buuri ana anigu akna shurakaa inta wax wadaagta ka ugu deeqtooni badan baanahay can ishirki wax la wadaag laga deeqtoomo inta wax laysugu daro ee waxba ka dhexeeyaane wax wadaagta ka ugu deeqtooni badan baan aho waxaan ka deeqtoomaa waxa la wadaago sidiisaba man camila ninkii sameeya camalan camal camalkaasoo ashraka uu wadaajiyey maciya aniga la jirankayga fiihi camalkaa dhexdii hayri aniga cid aan ahayn uu ila wadaajiyey taraktuhu camalkaa waa ka tegayaa taraktuhu isagii baan ka tegayaa iyo washirkahu wadaagtiisiiba wixii uu ila wadaajiyey isagaba faraha ka qaadi bu ilah subxana wa tacala xadiidku waa xadiid lqudsi waay rawahu muslim baa weriya xadiidkaas macnaha waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala inta wax wadaagtay wax laysugu daro ka ugu deeqtooni badan waay yani addoommada qaar waxaa jira sidoodaba wax ka dhexeeya iyagiyo dad kale oo ay wadaagaan kuwa ay wadaagaan u daaya oo faraha uga qaada ilaahay subxaana wa tacaala inta wax wadaagtay yuu ugu deeqtooni badan yahe wuxuu ka deeqsoomaa sidiisaba camal la wadaago isagiiyo cid kale haddii waxa laysugu daro waxaasi ilaahay subxaana watacaala waxba uguma jiraan faruhu ka qaadi kii kale unbaad iyo adiga unbuu idinka dhaxayn mooye ilaahay meesha waa ka baxay subxaana watacaala wax shaqaana kuma leh camalkaasina wax ilaahay agtiisa lagaga heli ma uu jiro wey macna saas wey marka yacni camalkii istustusku galay ama ismaqashiintu gashay ama ha lagugu ammaano gashay ama dheef adduunya lagu raadinayay ama dana adduunya lagu rabay halkaasuu maray ilaahay subxaana watacala waxba kama rabo waxbana macnaha adoonka ku siin maayo ana anigu aqna shurakaay inta wax wadaagta ayaan ugu deeqtooni badnahay cani shirki waxa la wadaagaana ka deeqsoomaa wax alla wixii la wadaago ayaan ka deeqsoo maxaa yeel rabbi subxaana tacaala addoommadiisa wax lama wadaagi karo waxba kaba dhaxayn karaan alliya addoommadiisa subxaana wa tacala maxaa yeele isaguna waa khaaliq iyaguna waa makhluuq waaye yacni laba wax laysugu dari kara ma ah wey macna man camila ninkii sameeya camalan camalkaasoo ashraka u wadaajiyey maci aniga la jirankayga fiihi camalka dhexdiisa kayrii aniga cid aan ahayn buu ila wadaajiyey taraktuhu waa iskaga tegayaa iyo wa shirkahu shirkigii isagiiyo camalkii uu wadaajinta ku sameeyeyba waa isu dee farahan ka qaadaya buu alla subxana watacala yani waxba ka heli u maayo waay wacan abi saciidin marfuucan abi saciid waxaa laga warinaya xadiid uu nabiga u koryeelayo uu leeyahay nabigu sal ly slam wuxuu hi alaa ahbirukum ma idiin waramaadadow bimaa shay maidiin sheegaa huwa isaguba akhwafu la cabsi badan yahay calaykum dushiina la idinka cabsi badan yahay cindii aniga agtayda min almasiixi dajaal masiixi dajaal waxaan idinka cabsi badnahay ma idiin sheegaabu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh qaaluu balaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahi haahe noo sheeg qaala nabigu wuxuu uri sal ly slam ashirku alkhafiyu waa shirkiga qarsoon wey yaquumu rajulu shirkigii qarsoonaada marka la fasiri nabigaa fasiraya salawatullahi waslamu caleyh yaquumu rajulu ninkaa istaagi fayusallii markaasuu tukanaya fayuzayinu markaasuu wuxuu qurqurxinaya oo naashnaashaya salaatahu salaadiisu qurqurxin limaa yaraa wuxuu arkaya daraadii buuna la qurqurxinaya oo min nadri rajulin nin soo fiirinaya ruux buu arkay soo fiirinayo waxoogaa ruux agtiisa qiime kula-a ama waxuun uu ka hunguriyeynayo ama ammaan uu ka rabay sidaa daraaddeed buu salaadii u qurqurxin oo macnaha waxa weyaan maaragtay wax khushuucsan isaga dhigiyo rukuucda u dheerayn oo sujuudda u dheerayn oo waa shirki qarsoon buu nabigu ku tilmaamay salawatullahi wasalaamu caleyh kaasaanan aada idinka cabsanayaayo masiixu dajaalka fitno ilaahay intuu aadam abuuray ilaa adduunku ka baaba-ayo fitno timaada fitnada masiixu dajaal baa ugu weyn fitnadii fitanka ugu weyneyd midda aan idinka cabsi badnahaye aada idinka cabsanayo waxa weeyaan buu nabigu sal ly slm shirkigaa qarsoon wey waxaa laysaga cabsanayaa oo tani uga cabsi badan tahay waxa weeye cidda ka nabadgeli kartaa yar masiix dajaal nabigu waa tilmaamay salawatullhi wasalaamu caleyh calaamooyin buu ku sheegay ilaahay iyo isaguna isku darman maayaan ninkii tilmaamihiisa yaqaana wuu garan markaba inuu masiixi dajaal yahay laakiin shirkigan qarsoon dad badan oo saalixiin ah iyo dad badan oo culimo ah iyo dad badan oo cibaad ah iska badaa dadweynaha intiisii kale yaan ka nabadgelayn ma qalama yaslam ninka ka nabadgeli kara aada buu u yaryahay macna saas wey shirkigaa qarsoon baa marka yuu nabigu aada uga digay salawatullah waslamu aleh xadiidkaas axmed baa wariyey iyo keyrkiiba waana xadiid xasan aw sida sheekh naasir idiin albani saxiixujaamicu sakiirka uu ku sheegay maana alaa akhbirukum maan maan idiin sheega bu nabig uri sal ly slm miyaanan idiin sheegaynin bimaa shay huwa isaguba akhwafu loo cabsi badan yahay calaykum dushiina cindii aniga agtayda min almasiixi dajaal masiixi dajaal wax laydinka cabsi badan yahay oon idinka cabsi badnahay yani cabsida aan kan idinka cabsanaya waxay ka badan tahay cabsida masiix dajaal aan idinka cabsanay qaaluu waxay dhaheen bala haa yaa rasuul alla rasuulka ilahi haahe noo sheeg qaala nabig xu uri sal ly slm ashirku alkhafiyu waa shirkiga qarsoon wey yaquumu arajulu ninka ruuxa ayaa istaagaya haweenayduna waa la mide eh. fayusallii markaasuu tukanaya fayusayiru salaatahu markaasuu salaadiisa qurqurxinaya limaa yaraa wuxuu arkaya daraaddeed oo min nadri rajulin nin soo fiirinaya ah yani nin fiiradii oo uu arkay ayaa salaada qurxinteeda keentay rawahu axmed salaada marka horeba tukashadeeda ruuxan fiiridiisa kuma bixinin waxay dhexday soo gashay man dhexday soo gashay salaad isagoo ku jira ayay timid wey man fiihi masaail baabkan masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxay tafsiiru aayat lkahfi suurat lkahfi aayadda kusoo arortoo la fasiro qul inamaa ana basharun aayadaas man ahaaniyatu masalada labaa waxa w alamru alcaiim arinka weyn fii raddi alcamali asaalixi camalkii saalixaa radintiisa dhexdiisa ahaada idaa dakhalahu haddii uu galo ayaa camalkaa la radinaya shay wax yar likayri illaahi oo ilaahay cid aan ahayn loogu talagalay camalkaas saalixa ah haddii wax yar oo ilaahay keyrka cid aan ahayna uu meesha soo galaayo camalkaasi waa marduud waana la diidayaa xadiidkaa ina tusay taraktuhu wa shirkahu athaalithatu masalada saddexaad waxa weye dikru sabab sababkii oo la sheego sababkii almuujibi ee waajibinaya lidalika arrinkaa sababka keenaya in camalkaa la radiyo lidalika macnaha liraddi lcamal waay camalka in la radiyo sababka keenaya wa huwa sababkuna waxa wey kamaalu lghinaa ilaahay maarmidiisa uu addoommadiisa ka kaaftoomo ee uu ka maarmo ayaa dhammaystiran maadaama uu isagu uusan baahnaynna camalkii shuruudii loo baahnaa kasoo bixi waayo in la tuuro oo uu radiyo ilaahi subxaana watacaala waxba yani hadduu ilaahay baahnaan lahaa hadduu ilaahay subxaana watacaala baahnaan lahaa xashaa wa subxaana haddii baahi meesha imaan lahayd yani camalka waxunbaa qiilqiil baa loo raadin lahay waa lasuruudna maa wax loo baahanyo laga maarmin laakiin ilaahay maadaama uu maarankiis iyo kaaftoonkiisu u buuxo waxba uusan u baahnayn camalkii xun uu diidi maa waa la radinaya yani waxyaalaha keenaya in la radiyo sababku waxa wey ilaahay dinihiisa kaa bila alraabicatu masalada afraad waxa wey ana min alasbaab asbaabta waxaa ka mid a camalkaasi lagu diidayo anahu alla tacaala korhayo khayru shurakaa inta wax wadaagsi ugu khayr badanya inta wax la wadaajiye wey isagoo cidna wax lama wadaage laakiin intii wax laysugu dare wax la wadaajiye ugu khayr badanya waxaa laga wadaa sidiisaba cidna wax lama wadaago marba hadduusan cidna wax la wadaagin camalkana cid kaleeto aada la wadaajisay ilaahay subxaana watacaala camalkaasi marka wuu kuu dayay maxaa yeelay sidiisaba wax lama wadaago addoommadiisa cidna wax lama wadaago maca alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey khawfu nabiyi sal lay sl nabiga cabsidiisa calaa asxaabii asxaabtiisa uga cabsanaya min ariyaa istustuska uga cabsanaya haddii asxaabtiisa nabiga sal lay slam uu yidhi arrinka aan aada idinka baqayaay waa istustus iyo ismaqashiin saxaabadii nebi maxamedna ay yihiin cidda lala hadlayo dadka ka dambeeye ka warran marka kun iyo dhowr boqoloo sano qarnigeenan dadka marayana yani waxaaba isleeyaaba taqriiban camaasheenaaba u badanba qaabkaasay u badan tahay taqriiban waa la dhimi karaa saas wey maxaa yeelay dadka fiqigii iyo fahamkii diintuna waa ku yar ikhlaaskuna isagu waaba naadir ba helitaankiisa aad naadir waa macna saas ayib asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye annahu nebigu fasara dalika arrinkaa wuxuu ku fasiray riyaaga wuxuu ku fasiray bian yusalliya almaru ruuxu inuu tukado lilaahi ilahay inuu u tukado salaada marka hore ilaahay buu ugu talagalay keligii laakin yuzayinuha laakiin wuxuu u qurqurxini limaa yaraa wuxuu arkaya daraaddii buu u qurxinaya oo min nadri rajulin nin fiiradii ah ileyhi isaga uu soo fiirinay ruux soo fiirinahayo oo arkay buu salaadii la qurqurxin laakiin marka hore ilahay dartii buu ugu talagalay saas macnaha buu nabigu ku fasiray salawatullhi wasalaamu calayh marka yacni waxyaalaha culimada sheegada cajabta badan waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo adigu aada isla markaa riyaa iyo sumca ku jirta oo waa shirki iyo haddana shirki ah waxay sheegayaan masalan ninka la yidhaha hazali kitaabkiisa ixyaa culuum uddiin oo kitaab yacni dhinac marka laga fiiriyo aada u qiimo badan mahaalig badan baana ku jirta khataa aada u fara badan oo waxaa ku jirta macnaha khatar ah kitaabkaas marka wuxuu kaga hadlay waxa la yidhahda riyaa iyo sumcadii ikhlaaska markuu ka hadlayay ayaa wuxuu sheegay riyaaga waxaa ka mida buuri ruuxu inuu cibaadadiisa qarsado ufir cibaadadaadii baa qarsan oo addoommada inaysan kaa arkin meel gooniyaad kusoo samaysan markaad meel gooniya kusoo samaysato cibaadadii ilan inaad cibaado badan taho oo yani waxa weyaan aad ah daaco badan taha qalbigaagay ku jirtaa sooma wuxuu dooni ruuxu cibaadaduu soo qarsaday ee uu goonida usoo cibaadaystay in ay dadku ku qadariyaan fadhiga looga kaco salaanta isaga lagu bilaabo suuqa hadduu tago xoogaa yani waxa weyaan laga fududeeyo iibka oo macnaa waxa wey ixtiraam noocaasoo kale in la siiyo yuu iska jeclaysan waa nooc min ariyaa wey nooc min ariyaa wey wal u meeshay ka baxaysa u macnaha waxa weeyaan cibaadadaadii samaysay laakiin cibaadadaad samaynaysay baa waxay kula noqotay dadku may ku qadariyaan oo may ku ammaanaan oo may macnaha waxa wey culimanimo ku oo may caabid meeshaad timaado madmaxoogaad maarta dadka sadaaradooda qaadata halkaasay kula gashay nooc min ariyaa waay waxaa ka mid ah oo culimadu sheegaan haddii ilaahay ikhlaaskiisa ikhlaaskiiba aada wasiilo uga dhigato adduunyo raadinteeda waxaad raadinaysaa yani ikhlaaskii iyo ilaahay dartii baad camalkan u samayn laakiin wax kalaad ku raadin ikhlaaskiibaaba wuxuu noqdayba wasiila limasaalix dunyawiya waxay iyadana macnaha ku misaaliyaan shekhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yidhi waxaa la sheegaa abu xamid alghazali ninkii la odhan jiray ayaa waxaa soo gaadhay oo lagu yidhi afartan beri ninkii ilaahay dartii camal u sameeyo ikhlaas la yimaadaay yani qalbigiisa xikmadda kasoo soo baxdayo carabkiisay ka dureeri saasaa lagu yidhi yani qalbigiisaa xikmad midho noqon kadibna xikmaddii qalbiga ku jirtay waxay usoo gudbaysaa carabkiisa markaasaa wuxuu yidhi abuxamid alghazali afartan beri baan ilaahay dartii ikhlaas oo ku dadaalhay markaasaa afartankii beri markay dhammaataan waxba waayey wax xikmado oo igu soo kordhaba waayey markaasaan dad culimada qaarkood oo caarifiin ahaabaan u sheegay buhi arrintii markaasaa waxay dhaheen buu yidhi maa akhlasta lilaahi wa inamaa akhlasta lilxikma xikmad baad raadinaysay inay qalbigaaga ku dhalato carabkaaga ka dureertee ilaahay dartiiba camalka maada uga qastan badan saa daraaddeed baad natiijadii u weyday marka meeshaasi waa meel halisa wey qisadaa markaan akriyo waxaan xusbay taqriiban waa aan macnaha waxa weeye dariiqooyinkan ardo u ahay ayaa waxaan samayn jirnay yani weli waa waa xusuusnah habeenkii oo dhan baad salaad u taagnaani salaada waxaad ugu taagantahay ilahay dartii baa salaada utukan lakiin maxaad ku doonaysaa waxaad ku doonaysaa ilaahay kuma doonaysida iyo radihiise mukaashafaad baad raadinaysa in aada nuurtood iftiinto unbaad dooni saas man habeenka odhan intaad salaada u taagantahay waxaad isleedahay talow goormaad iftiimi doontaa hilac kaa kici doonaa macnaha saas maxaa yele waa qaab dadka lagu tarbiyey waay qaab noocaas oo kale ah mukaashafaad iyo waxbaa iftiimay iyo waxaan la arki jirinba hedel ka muuqday iyo qaab noocaas oo kale ah ardada loo tarbiyeeya macnaha saasoo kale wey marka ikhlaaskii ilaahay daraaddii aad u samaynaysayba haddaad wax kale ku raadinayso meesha waa ka baxday wey macnaha waxaa igala sii caja badnaa hadal uu sheegay ibnu rajab alxambali markuu xadiidkii sharxayay maa biibaani jaa'icaan xadiidkaa markuu sharxayay ayaa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa ruuxu inuu meel la wada joogo lafihiisa uu camcaayo lafihiisa inuu wax ka sheego oo uu liido oo haddii cilmi la sheego uu yidhahdo war anigu culimo ma oo haddii cibaado la sheego uu yidhahdo war anigu caabud ma isagoo lafihiisa liidaya lafaliididiiyo tawaaducu ma xuma laakiin tawaaduca uu hortooda ku tawaaducayo hunguri a waxaa ku jirta ha kuu aqoonsadeen inaad mutawaadic tahay haddii lagu aqoonsado inaad mutawaadic tahayna qadarin iyo qiimeyn iyo ammaan baa dadka agtiisa ku ahaanay tawaaduciibaa wuxuuba noqdayba oo marmarka qaarkood gelahaya riyaa iyo sumca gelaya waxyaabaha cajaa'ibkaabay ka mid saa daraaddeed baa culimada salafku waxay odhan jireen weligay qalbigayga inta aan ku dhibaatooday dadaalkaa la galay iyo dagaalkaa la galay shay kaloo lagu dhibaatooday maba jiro man qalbiga iyo tarbiyeyntiisi hagaajintiisi iyo waa camalka ugu adag a camalka hada bilahi tawfiq sal allahuma waslm cala nabiyina mxamadi wala alihi wasaxbi waslm bismi llahi ramaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sal allahuma wslm cala nabiyina mxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعباب آه، السبوي وفباب يهي من الشرك شرك يوحى كمدة إرادة الإنسان روح أوضونه بعمله عمل كيسة الدنيا الدنيا كدونه <coughs> macnaha camalkii ula yimid camal aakhirana ahaa camal addunyamaah waa camal ilaahi loogu dhawaado camalkii noocaa ahaa ayuu adduunyo ku raadinaya oo adduunyo inuu ku gaadho ayuu doonaya kaasuu baab u yahay baabka marka baabkii ka horreeyey ee baabu riyaa uu ku magacaabay iyo baabkan waxoogaa waxaad moodaa waa isu egyihiin hayla riyaaga iyo sumcadeed istusidda iyo ismaqashiintu waa ruuxii oo camalkiisii aan ilaahay dartii ula jeedinayn dadku ha ku ammaaneen iyo ha ku qadariyeen daraaddeed u samaynaya marka camalkiisii ilaahay cid aan ahayn uu la doonay ama ku doonay ayuu ahaa baabkii hore laftiisa culimadu marka waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah calaaqada labada baab ka dhexaysa inay tahay baabkani uu ka guda wen yahay kii hore oo waxaa weye min baabi cabsi alcaami cala alkhaas kii hore wuxuu khaas uun ku ahaa markuu ruuxu camalka sameeyo ha lagu maqlo oo ha lagu arko uu u sameeyo kanise waa ka guda wen yahayo <clears throat> waxa uu noqonayaa maqal iyo arag basa kuma doonaye hadduu maalan xoola ku doonayo hadduu maslaxo iyo dana kale ku doonayo hadduu caafimaad lagugu siiyo ku doonayo yani waxa wey hadduu sidoo kaleeto ammaan ku doonayo kulli waa soo wada gudagelaya marka kanaa ka guda weyn kii horena uu ka khaasanaa oo qeyb ka mida ah, kan ayuu taqriiban ahaa sidaana waa la odhanaya macnaha waxaa kaloo dhihi karaa waaba kala gedisan yihiino kan camalkan halka lagu samaynayo baabkan uu sameeyey waa camal ilahay dartii loo sameeyey kii horena ilahay dartii looma sameyno ikhlaaska ka maara kan laakiin ikhlaaska waa loo sameyey ilahay dartii waa loo sameeyey laakiin ilahay maxaa lagaga doonaya ma adduunya lagaga rabaa mise aakhara lagaga rabaa adduunya lagaga doonaya xoola inuu kugu siiyo yani waxa way caafimaad inuu kugu siiyo inuu maaragtay eh, jah kugu siiyo magac inuu kugu siiyo ilaahay dartiibaad camalkan u samey laakiin waxaad ilaahay kaga doonayso aakhare iyo janno maaha iyo radihiise adduun baad kaga rabtaa inuu kugu siiyo kii horena wuxuu ahaa ilaahay dartiiba looma sameyn camalkaba ilaahay keyrkii baa loo sameeyey macnaha oo riyaa iyo sumco ah sidaana waa loo kala duwaaya laba baaboo kala gedisan ayaa laga dhigaa macnaha min ashirki shirkiga ayaa waxaa ka mid ah iraadat linsaani ruuxii oo la doona bicamalihi camalkiisa addunya addunyo ku doona iraadat linsaani insaankii oo doona bicamalihi camalkiisii aakharo camalki camal aakharo camal adduunye ma hadduu camalku camal adduunye yahay yani in adduunye lagu raadiyahay oo adduunyadii adduunye lagu raadiyo asbaabtii adduunyada lagu gaari jiray la adeegsado dhib male taas laakiin camalku waa camal aakharo iraadat linsaani insaanka dooritaankiisa bicamalihi camalkiisa uu ku doono addunya adduunye uu ku doono ayaa shirkiga ka mid ah wa qowli llaahi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baabu yahay uu yidhi man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun man kaana cidii aad yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa dhow nolol adduunye ninka doonaya u shaqaysanayay iyo wasiinatahaa adduunye quruxdeed ninkii doonayay nuwafi waanu dhammaystiri ilayhim iyaga kuwaas acmaalahum camalyaalkoodii baanu u dhammaystiri fiiha adduunka dhexdeeda yacni camalkay la yimaadeen ajirkiisii iyo abaalgudkiisii adduunkaanu ugu dhammaystiri waayo walxaal baa loo dhammaystiri hum iyagu fiiha adduunka dhexdeeda laa yubkhasuuna aan ah, waxba lagaga nusqaaminayn wax laga dhimi ma jiro iyadoo buuxdaa la siin <coughs> ulaaika kuwaas aladiina kuwa weeye laysa lahum ayna u sugnaanin fi laakhirati aakhare dhexdeeda ila annaaru naar mooye wax kale aakhare uma jirto marka aakhare naarunbaa u jirta ila wixii uu la yimid oo dhan adduunka lagu siiyey waxabita waxaa daatay maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduun dhexdii ku sameeyeen wixii camal ay la yimaadeen wanaagsanaa oo dhanna dabayshu raacay wey macnaha wa baatilu waxaa baabaay ay maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeya wax alla waxay samayn jireen iyo waxay la yimaadeen iyo khayraadkay shaqaysteen iyo habaa mansuur wey waxba uma yaallo aakhare waxba yaalla ma jiro aayaddu marka waxay tilmaamaysaa dad adduunye doon ah oo adduunyada qeybaheeda kala gedisan ama magac ha noqdo ama xoolo ha noqdo ama caafimaad ha noqdo acmooshoodii ku doonayaan waxay ku doonayaan yani camal aakharay ku doonayaan macnaha wuxuu ruuxu uu tukanayaa ilaahay darkiibuuna u tukanaya qalbigiisana waxaa ku jirta ilaahay salaadda waxaad kaga doonaysaa marka la yidhaah qalbigiisa waxaa ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala inuu ganacsiga uu ku guuleeyo intaasuu ku rabaa salaadda salaadda hadda ilahay dartood loo tukan wuxuuna og yahay ilaahay subxaana wa tacaala hadduu siiyana inuu heli hadduusan siinina inuusa helayn jidka ilaaha lagaga helay iyo dariiqada lagaga helana inay tahay isagoo ikhlaas loo sameeyo isaga keligiio loo tukado isaga keliguu marka u tukanaya laakiin ujeeddada tukashada ka dambaysa maaa ah? maxaad ku raadinaysaa maca aakharaad ku raadinaysaa iyo ilaahay raalli kaa noqda iyo cadaab ka badbaadiyo janno ku gal mise waxa wey adduunyaad ku doonaysa haddaad adduunya ku doonaysaba marka laga hadlayo adduunya haddaad ku doonayso yacni camalkii waa saalix laakiin ujeedada laga leeyahay baa wuxuu yahay adduunya lagu rabaa iyo quruxeeda macana quruxdaasi marka waxa ziinatuhaa ziinada quruxdu waxa yani adduunyadu waa waxyaha binu aadamku ku intifaaco waay ee aayaddii fii suurati alcimraan ilahi ku sheegay subxana watacala zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa haweenka iyo waalbaniin iyo caruurta iyo waalqanaatiir almuqandara xoolaha faraha badan iyo beeraha iyo yani kuwaas wey macnaha gaadiidka la fuula iyo guryaha la degay iyo dalika mataacu lxayaati dunya addunyada marka quruxdeeda kuwaas wey macnaha marka ninkii kuwaa doonaya oo camalkiisii aakharo uu ilaahay ugu dhowaan lahaa kuwaa ku doonaya adduunye iyo quruxdeed ku doonaya nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha camalkoodii ajirkii ka dhashay iyo waxay ka heli lahaayeen isagoo dhammaystiran baa adduunka lagu siinaya waxbana laga dhimin maayo macnaha waxba laga dulmin maayo waxbana laga nusqaamin maayo waxbana loo dhigi maayo ila waxuu dhigi meesha ma yaalle isagoo buuxa ayaa adduunka lagu siin oo adduunka abaalgudkay ku yeelayaan muxuu yahay caafimaadkii masalan xoolihii masalan magacii masalan mulkigii iyo jahi masalan ilan adduunyo yani waxa weye waxeedu ku xas xoogaagii ay la yimaadeen baa adduunka lagu siinaya macnaha haddii adduunka lagu siiyey maxaa hadhay marka aakharama waxbaa yaalla waxba ma yaalla marka ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar aakharo marka cadaabun baa u horeeya maxaa yeele wax camal saalix oo haba yaraatee u yaallay ma jiro kulli adduunka loogu soo hormariyey saas wey <clears throat> marka dadka ilaahay uusan khayrka la rabin subxaana watacaala baa inta badan sidaas macnaa wax way ay ku dhacdaan camalkoodii adduunka ay la yimaadeenna kulli waa baaba oo baatil buu noqday ay la mid tahay aayadda qur-aanka wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum addunya waistamtactum biha falyowma tujzawna cadaaba alhuun yani maalinta kuwii gaaloobay ayaa naarta loo soo bandhigaya yani iyagoo lawadaa naarta lasoo dultubay markaasaa waxaa la odhanayaa wanaaggiinnii iyo wixii aada ku intifaaci lahaydeen ee aakharo camal aakharo ah adduunkaad ku qaadateen adduunkaad kula tagteen noloshii adduun ayaad ku qaadateen saasaa lagu odhanaya halkaasaadna raaxadiisni ku gudateen wax idin yaallo markaan cadaab ilaahay ahayn subxaana wa tacaala ma jira wey marka saas nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi ayaa maalin maalmaha ka mida ah cumar binkhataab baa wuxuu arkay nebigoo intuu darin ku saaxday baashan gelaha la yidhaahdo jirkiisa ay ka muuqmuuqato macnaha waxa weyaan ruux markuu ka saaxibogelaha oo uu ka tooso jirkiisa macnaha waxaa ka soo baxaya ulihii markaasuu yidhi nebi allow aada buu runtii u murgay wuxuu yihi nebiga adiguna sidanaa tahay oo noloshaadu waa sidan boqorada reer ruom iyo reer furus oo gaalo ana nolosha la arkay bay ku noosheen yani aad bay u kala fogyihin markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullai wasalaamu calayhi cumarow ma shaki baa kugu jira ulaaika qowm cujilat lahum fi lxayaati اdunyaa waa dad wanaagoodii kulli adduunka laysugu soo ururiyeyo adduunka lagu siiye wey wax aakhare ugu laabanna ma jirto nebigu salawatullah waslamu caleyh laakiin inagu tanu geedi baynu kan habeen dhax wey middan waa laga socdaa meeshii deegaanku uu ahaabaa wax laysugu kaydinaya macna marka shataana maa baynahumaa ninna adduunkan intan uu jooga ah dhibku ah waa kii nebigu dhihi jiray salawatullahi wasalaamu caleyhi addunyaa sijnu lmumini wa jannat lkaafir muminka macnaha waxay xabis bay ku tahay adunyada intuu joogo macnaha waxay ka xabisaysaa aakhare iyo wax wanaagsan gaalkana waxay u tahay jannay u tahay macna maxaa yeelay adduunka wana wax u dhaam wax u dhaamo uga dambayn doona waba jiro macna saas weeye man kaana cidii ahaata yuriidu mid doonaya marka meesha uu leeyahay aayaddu ay leedahay yani nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkasuun acmaashoodii iyadoo waxba laga dhimin ayaa adduunka lagu siinaya oo bedelkeedii baa adduunka lagu siin iyadoo buuxda ma wax alla waxay doonaan baa la siini si alla say waxu rabaan miyaa loo siin maya ilaahi subxaana watacaala mashiicadiisay ku xidhantah cidduu doono iyo qadarku doonu bixini ee ma aha yani waxay wax alla waxay doonaan adduunka lagu siinayo maaha waa kii ilaahi subxana wa tacaala aayad kale ku yidhi man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa liman nuriid qadarka la bixinahaya la siinahayana waa maa nashaa waa intuu ilaahay doono subxana wa tacaala cidda la siinahayana waa liman nuriid iyadana waa ciduu aanu doono subxana wa tacala wailaa waxaad arkaysaa qaar xataa fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta kasii dhib badan oo adduunka ka rafaad badan baad arkaysa waa gaala wax la siiyeyna aan adduunka uusan jirin saas way macnaha camal uona uxuun ha dhammaadaana wax wanaaga un inay leeyihiin laga yaabo macnaha marka wanaagga gaalada adduunka loogu soo horumarinaya aakharata aysan macnaha waxba uga helin yacni qaar badan waxaa jira acmaal wanaagsan sameeya akhlaaq wanaagsan gaar baa ku kaca qaar baa samafal sameeya qaar baa macnaha wax cibaado eeg la yimaada acmaasha ay la imaanayaan si aan aakhare aynan wax ugu helin yaa adduunka lagu siinaya caafimaadka iyo xoolaha iyo saasoo kaleeta macnaha man kaana ciddii ahada yuriidu mid doonaya alxayaata adunyaa nolosha adduunya ninkii doonaya oo camalkiisa iyo ictiqaadkiisa iyo dhaqankiisa iyo kulli ku raba wa ziinataha iyo adduunye quruxdeed nuwafi ilayhim waanu u dhammaystiri iyaga acmaalahum camalyaalkooda fiihaa dhexdeeda walaxaal ayaa loo dhammaystiriyey fiiha dhexdeeda laa yubkhasuuna aan waxba laga nisqaaminaynin iyo waxba laga dhimaynin si buuxda waxooda loo siin waa haddii ilaahay uu doono iyo cidduu la doono sidii aayadda kale macnaha inoo sheegtay <clears throat> ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey laysa lahum aysan u sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar mooye wax kale ma leh maxaa yeelay camal naar lagu gala unbaa aakhare u yaalla camalkii janno lagu geli jiray adduunkay ku dhammaysteen hadduu jirayba wa xabita waxaa hoobtay maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduun dhexdii waxay ku sameeyeenna waa daatay yani xawadka waxaa la yidhahdaa geedda wurta caleenta ka daaday waxaa laga wadaa waxoodii wuu daatayo waxba meel uma yaalla waa dayacday wa baailu waxaa baaba-ay maa kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen waxay ahaayeen kuwa sameeyo camal saalix wanaag ahaa waa u dhammaatay waxba meel uma yaalo ilahi agtiisa raxma ku sugmaayaan subxana wa tacala qataada ayaa aayadda markuu fasiraya baa wuxuu yidhi man kaana fi dunyaa hamahu wa qalabatahu wa niyatahu jazaahu allahu bixasanaatihi fi dunya uma yufdii ila alaakhirati walaysa lahu xasanatu yucطaa biha jazaa yani ninkii murugtiisa iyo codsigiisa iyo dalabkiisa iyo niyadiisa iyo camalkiisa iyo ujeeddadiisu ay tahay adduunye ku raadsan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu xasanaad la yimid oo dhan adduunkaa lagu abaalmarin markaasuu aakhara tegi isagoon hal xasano ah hal camalo wanaagsan isagoo aysan aakhare u oolin oon lagu abaalmariyo yani macnaha laakiin ruuxa mu'minka ee camalkiisa ilaahay dartiisu la qastay ee janno ku gal cadaabna kaga carar qasadkiisaa ay tahay adduunkana xasanaadkiisii waxbaa looga soo hormarin aakharana iyadoo buuxdaa lagu abaalmarin macnaha saas waa aakharana iyadoo buuxdaa lagu abaalmarin adduunkan oo dhan baa looga soo hormarinay ma aha macnaha waxa wey adunka ila waxba laga siinayn taas maaha macna ayib xadiid kalaa jiro nabigu sal lla alay slam uu runtii yani aada u caji badan xadiidku waa xadiid xasan ah waay waxaa warinaya imaamu tirmidi ibnu xibbaan iyo xaakim xaakim iyo dahabina xadiidka way tasxiixiyeen sheekh naasir idiin albani baa sidoo kale tasxiixinaya xadiidku wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada markii uu addoommada kala bixinayo oo u yimaado inuu addoommada kala bixiyo ummad walbana ay yani jilbaha ku fadhido meeshaa kibir iyo qab iyo silaweynan ma yaallo way jilba joogaan ayaa allah subxaana watacaala wuxuu marka odhanayaa oo u yeedhayaa saddex nin saddex nin baa dadka loogu soo horumarin nin waa nin qur-aanka yaqaanay oo qur-aanka xifdiyey ninna waa nin jihaadka lagu dilay iyo diinta iyo dalka iyo difaaciisa ninna waa nin xoolo badnaa saddexdaa nin baaba loogu soo horumarinay addoomadii mid waxaa la odhanayaa kii qur-aanka akrin jiray baa loo yeedhay waxaa la odhanayaa alam ucallimka maa anzaltu calaa rasuuli waxaan rasuulkayga kusoo dejiyey ee qur-aan ahaa soo kuma barin markaasuu odhanayaa bala yaa rab waadi bartay markaasaa ilahi wuxuu ka horlaya subxana watacaala famaadaa camilta fimaa calimta waxaad baratay maxaad kaga dhaqantay qur-aankii ila qur-aanku maaha keliyata alfaad la xifdiya maaha waa dhaqan akhlaaq iyo mabaadi iyo caqaa'idla waay maxaad kaga dhaqantay markaasaa wuxuu odhanaya kuntu aquumu aanaa alleyli wa aanaa anhaar habeen iyo maalinba waan taagnaa oo qur-aanka ku dhaqankiisaan u taagnaa ilaahay wa watacala markaasuu ku odhanayaa beentaa wey malaa'igtiina waxay odhanaysaa beentaa wey rabbi subxaana wa watacala wuxuu ku leeyahy qur-aanka waad akhriday laakiin ujeeddadaod ka lahayd maxay ahayd waxaad ula jeeday uun in lagu yidhaahdo hebel qiraa'o fiicana ah. waa qaari tajwiidku aada u yaqaanaa waa nin cod fiican sidaa in lagu yidhaahdo ayaa qur-aanka u akrin jirtay kii labaad baa loo yeedhi oo ninkii xoolaha lahaa markaasaa isagana wuxuu ilaahay odhanayaa soo adduunyo badan kuma siinin xoolo kuma siinin oo ilaa aadan midna u baahanin gacantaada xoolama gelinin markaasuu odhanaya ilaahu haa markaasaa waxaa la odhanaya waxaan ku siiyey maxaad ku samaysay marka xoolihi xageedgiisa markaasuu wuxuu odhanaya kuntu asilu raxima wa atasadaq ilaahu qaraabadana waan ku xiriirin jiray waana sadaqaysan jiray ilaahay subxana watacala markaasuu ku odhanaya beentaa weye malaa'igtiina way u markhaati furi beentaa wayaan iyaguna ku odhanayaan waxaad ula jeeday baa la odhanayaa wixii aada bixinaysa in lagu yidhaahdo jawaad hebel ninka la yidhaahdo waa nin deeqsi ah waa nin gacan furan waa nin aan bakhayl ahayn bulshada dhexdeeda inaad ammaan kaga hesho ama ujeeddo kaga gaadho yay ujeeddadaadu ahayd kaana halkaasaa lala maray kii jihaadka ku lagu dilay ayaa isagana loo yeehay markaasaa uu ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanayaa maxaa laguu dilay maxaad ku dhimatay markaasuu odhanaya ilaahu adigu jidkaagaa laygu dilay oo waan dagaalamay ilaa layga dilay xoolihiy naf waxaan hayayba adiga dartaa baan u huray wey markaasuu ilahi subxana watacala wuxuu odhanaya beenaalaad tahay malaa'igtiina waxay ku odhan beenaalaad tahay rabbi subxaana watacala markaasaa wuxuu ku leeyahay waxaad u dagaalamtay in lagu yidhaahdo hebel waa haliyey iyo waa geesi iyo waa nin aan soo laabanin intaasaad u dagaalamtay markaasaa yani abu hurayra radi allahu canhu oo xadiidka warinaya wuxuu yidhi nebigu marka wuxuu yihi sal alla alay waslam ulaaika halaaa awalu khalqi illah tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaama saddexdaa nin baa waxay yihiin khalqiga ilahay saddexda ugu horeysa ee naarta lagu hurini maarag raggu waxay la yimaadeen camalkay la yimaadeen waa camal fiican xoolo lala baxo waa camal fiican qur-aan la akriyana waa acmaasha ugu fiican jihaadkuna waa acmaasha ugu sarraysa wey xaggee wax ka qaldameen marka acmaashay la yimaadeen baa haddana cadaabkiisa meesha wax ka qaldayiin waxa weye acmaashoo dhan ilahay darteedu maynay jeedin dana adduunyay ku wateen marka wixii diin ahaa ee aakhare lagu tegi jiray ee janno lagu raadsan jiray haddaan adduunyo u luqunji baadho inaad adduunyo ku raadsato halis waay halis waay adduunyo sidaad u raadsato laakiin aakhare camalkeedu waa ka qiimo badan yahay wax adduunyo loo luqunji baadhe ka daawe macana halkaasoo marka ka timi arrintu niyada waaye nagii soo marnay inama alacmaalu binniyaat hawshu niyaday ku xidhanta camalka daahirka waxba ah maaha camalka daahirka haddaynay niyadu hagaagsaneyn waxba ma qabanaya macna sidaas wey wafi saxiixi saxiixa waxaa ku soo arooray can abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyre isagoo warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay sl nebigu wuxuu yihi taisa waxaa khasaaray oo halaagsamay cabdu dinaar dinaarka addoonkiisa tacisa waxaa halaagsamay oo inkaari ku dhacday cabdu dirham dirhamka ninka addoonka u ah tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiisati marada addoonkeedii tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiilati yacni khamiilada addoonkeedii khamiiladu macnaha gogol waay gogol dulkaaldhig ama mar labadaba mid in uctiya haddii la siiyo waxyaalahaas radiya wuu qanci wa in lam yucta haddaan la siinin la wa wuu cadhoon kacisa ha halaagsamo wantukisa ha la dabagediyo wa waidaa shiika haddii la mudana falan tuqisha lagama bixiyo haddii wax turqaanna lagama saaro ama iskama saaro falan taqasha iskama saaro duubaa geed janno waxaa iska waxay licabdin addoon bay u sugnaatay addoonkaasoo akhada haya bicanaani farasihi faraskiisa ayuu xakamihiisa hayaa fii sabiili illaahi jidka ilaahi faraskaasuu macnaha ku taagan yahayoo saaran yahay mar walba diyaar buu u yahay ilaahay jidkiisuna faraska u diyaarsaday kaasoo ashcasa addoonkaasoo ashcasa ay macnaha basaasan tahay ra-su timihiisu basaasan yihiin muqbaratan ay tahay mid ay boorowday qadamaahu labadiisa lugood lugaha iyo madax labadaba waa ka cararan yahay macnaa sida wax idaa kaana hadduu yahay addoonkaasi fi lxiraasati waardiga hadduu waardi hayo meeshuu kaa jiro nin baa kaa jiro wain kaana hadduu yahay fi saaqati ciidanka xaggiisa dambena kaana fi saaqati xagga dambu si fiican qahawshiisa si fiican buuga soo dhif in ista'dana hadduu idan dalbo oo uu dadka intuu meel ay joogaan yimaado war hale i idmo aan soo gala yidhaahdo lam yu'dan lahu looma idmo hadduu madaxda u ergeeyana ergadiisa lama yeelo maxaa yeele nin jaah saasa bulshada dhexdeeda kale ma ah xadiidku wuxuu tilmaamayaa yani dadka camalkooda ilaahay cidaan ahayn subxaana watacaala iyo aakhare waxaan ahayn ku doonaya ayuu tilmaamaya wuxuu yihi nabigu sal lay slam faciise cabdu dinaar waa cabdu dirham macnaha tacaasada waxaa la yidhahdaa khasaarada la yidhahda khasaarada halaag jirooca markuu ku dhaco inkaari ku dhacdo oo uu guul ku guulaysan waayo wuxuu doonayay ayaa la yidhahdaa macisa marka sad afar shay ruuxa addoonka u ah ruuxaasi waa khasaareen inkaar baana ku dhacday guuldaro midda koobaadi waxa weeyaan diinaarka diinaarka diinaarku waa lacagta dahabka laga sameeye waayo talabaadna dirhamka nin ruuxa addoonka u ah iyaduna waa lacagta fidada laga sameeye waay ta saddexaadna khamiisada khamiisadu waa maro oo aada u qurux badnayd waagaa la xidhan jiray ta afraadna waxa wey khamiilada khamiilada ruuxa adduunka khamiilada waxa uu leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin firaashun wahiir waa gogol yacni aada u mumtica oo macnaha waxa wey raaxo badanoo lagu fadhiisto